اllahi caza wajala bijamiici anwaaci اlcibaadati الظaahirati wاlbaطina qowla wacamala waa in allah lagu keli yeelo sharaf badnaaye oo weynaaye dhammaan noocyada cibaadada cibaadada teeda muuqata iyo teeda qarsoonba wax lagu hadlo ha noqoto ama wax ficiloo la sameeya ha noqotee waa in allah lagu keli yeelo cibaadooyinka oo dhan noocay doonaan ha noqdaan wa nafyu alcibaadati sidoo kalena laga nafyiyo oo loo diido cibaadadii can kulli maa siwa allahi tacaala allah waxaan ahayn oo dhan in cibaadadii laga nafyiyo oo loo diido oo la ogaado inaanay mudnayn waxna laga siinin cibaadadii kaa'inan man kaana waxaas alla ka soo haray waxay doonaan ha noqdaan ama malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama saalix weliya ha noqdo kama qaala tacaala sida alla uu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay waa xukum oo ah diini alla wuxuu amray anlaa tacbuduu ilaa iyaah inaadan caabudinina isaga ma ogiye aadan wax kale caabudinina oo cibaadada ku keli yeeshaan allah taasaa alla xukumay waa xukum diini ah waa amar sharci ah taasa ah alla amra amarku kowni hadduu yahay dee lagama hoos bixi karo waa inuu dhaco oo la helaba bay qasab ahaan lahayd laakiin maya hadda waxaa laga wadaa waa amar sharci ah sida alla nala jecel yahay waa sidaas sida uu na faray oo sharci ahaan naga rabo waa sidaas sida uu nagu waajibiyey waa sidaas sidaasuu xukumay waa xukum diini ah laakiin dadka qaarkood waxaa dhacaysa inay san allo warkiisa dheg jalaq u siinin oo ay duulal kale caabudaan markaana waxay helayaan wixii ay la yimaadeen abaalkoodii bay helayaan oo aakhiro naari gelayaan marka allo wuxuu xukumay xukum diini ah oo uu faray amarkaasuu bixiyey alleh anlaa tacbuduu inaadan caabudinina ilaa iyaahu asaga ma ogiye wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wacbudu allaha allah keliya caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a cibaadadiisana wax kale hala wadaajinina wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi innanii ana allaahu nabiyullaahi muusa yo alla uu waxyooday oo wuxuu yidhi anigu waxaan ahay allaah baan ahay kii macbuudka ahaa oo cibaadada xaqa u lahaa laa ilaaha illaa ana ku xaq lagu caabudaa ma jiro oan aniga ahayn ee faacbudnii icaabud wa aqimi asalaata salaadiina duko oo og salaaddii lidikrii si aad ii xusto aniga ama markii aad ixasuusato ama markii aad maaragtay xasuusato amarkii anugu aan ku amray salaaddaas ama si aan maaragtay cilliyiin kuugu xuso intaba waa lagu fasiray marka salaaddii og si aad ii xusto xus alla la xusaaya ayaa salaaddii ku dhex jira iyo wakayri daalika min alaayaat waxaa kaloo u daliila aayado kale oo badan shiikhu intaanu ka soo qaata un وهذا قد وفت به شhahaadaة an laa ilaaha ilا الlah waxaa maaragtay dhammaystirtay qiriddii la qiraayey oo la aqbalaayey oo loo hogaansamaayey oo la ogaanayey cilmi loo yeelanayey oo la ictiraafayey ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogi kiina abuuray annaga kaasaa cibaadada xaq noogu leh shahaadatu tawxiid oo laa ilaaha illaahu ah yaa marka eh, oofsatay macaanidaas oo dhan marka tawxiidulilaahiy waa kaasaa marka mudnaanshadii cibaadada la mudnaa allaad ku keli yeelaysaa alla keligiis un baa cibaado mudan baad maarata ictiqaadinaysaa adiguna markaad cibaado samaynaysid allah keliyaad cibaadadaad u wajahaysaa oo aad maarata u jeedinaysaa marna marna marka waa wixii adiga kaa soo fulaayo camalkii ahaa waa tawxiid waad keli yeelaysaa marna waa tawxiid kale oo waxaad allah ku keli yeelaysaa inuu isagu cibaadada mudan yahay oo duul kale uusan jirin ay waajibna tahay in asaga keliya la caabudo su-aasha shan iyo afartanaad ma huwa ضidu twxiid اluluhiya towxiid اlilaahiya dheh ma huwa ضidu towxiid اlilaahiya towxiid ilaahiya waxaa kasoo horjeeda oo didka u ah muxuu yahay jawaabtu waxay tahay diduhu waxaa kasoo horjeeda huwa wuxuu yahay didkaasu waxaa kasoo soo horjeeda ahi ashirku in cibaadada alle wax kale maarata laga siiyo ama lala wadaajiyo wa huwa nowcaani shirkiga shirkiguna waa laba nooc labuu qaybsamaa shirkun akbar waa shirki weyn yunaafiihi towxiidkii ka hor imaanaya oo diidanba bilkuliya sinaba oo aanay meel iska waafaqaynin iyo wa shirkun asqar shirki yar oo yunaafii kamaalahu ka soo horjeeda dhammaystirnaantiisii oo marka in tawxiidkii naqsi galay muujinaaya haddii lagu dhaco laakiin aan diinka looga baxaynin marka shirkigii baa laba ah midna waa mid weyn oo si toosa uga hor imaanaya uga soo horjeeda midna waa mid dhammaystirnaantii tawxiidka maaragtay ka soo horjeeda oo naaqusnimo muujinaya su aasha lix iyo afartanaad maa huwa ashirku alakbar shirkiga weyni muxuu yahay jawaabtu waxay noqotay huwa itikhaadu alcabdi min duuni illaahi niddaa waa in addoonku uu samaysto alla sokadiis mid alla uu la simaayo oo alluu la yahay uu leeyahay yusawiihi birabbi alcaalamiin uu allah la simaayo yuxibuhu uu jecel yahay ka xubbillaahi sida alla uu jecel yahay wayakhshaahu uu ka baqaayo oo uu ka cabsanaayo ka khashyat illahi siduu alla uga cabsanayo kale oo yaltaji'u ilayhi uu magangelaayo oo yadcuuhu uu baryaayo oo yakhaafu uu ka cabsanaayo oo yarjuhu uu rajaynaayo oo yarqabu ilayhi asaga uu maaragtay raqbadiisa u jeedinaayo iyo waxa uu maaragtay doonaayo wayatawakalu calayhi asaga uu tala saaranaayo qalbiga ka tala saaranaayo aw yutiicuhu ama uu ku ateecaayo fii macsiyati illahi alle macsigiisa uu ku ateecaayo waa inuu duulal kale marka waxaas u sameeyaa aw yatbacuhu ama aw yatabicu uu ku raacaayo calaa hayri mardaati illaahi wax alle ka raaliyahay waxaan ahayn uu ku raacaayo isagoo og alla inaanu waxaas jeclayn oo diinta ay kasoo horjeedo yuu leeyahay anigu waxaan hormarinaya waxa ninkaas uu samaynaayo macsi ahaan marka uu samayn maayo eh maaragtay wuxuu ka soo horjeedaa maaragtay sharciga alluu ka soo horjeedaa oo ninkaas wixii uu bedelay yuu bedelaadaas yuu ku raacsan yahay oo uu leeyahy kaas ay munaasab tahay in la raaco qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa alle ma dhaafo in cibaadadiisa wax kale lala wadaajiyo kaasi ma ahan dembi la dhaafo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii taa ka yarna alla waa wuu dhaafaa liman yashaau qofkuu doonu u dhaafaa waman yushrik biاllaah qofkii cibaadada wax kale la wadaajiya faqad iftaraa wuxuu abuurtay isman cadiima dembi aad weyn buu abuurtay waa been abuurad buu sameeyey wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yushrik billaahi qofkii allah cibaadadiisa wax kale la wadaajiya faqad xarama allahu caleyh aljanna alle wuxuu ka xarimay jannadii buu ka xarimay wama'waahu nnaar waman yushrik billaahi qofkii alle cibaadadiisa wax kale la wadaajiya faqad dalla waa uu lumay dalaalan baciida dhumid fog buu lumay wa qaala tacala alla wuxuu yidhi innahu arrinku wuxuu yahay man yushrik biاllaahi qofkii alle cibaadadiisa wax kale la wadaajiya faqad xarama allahu calayhi aljanna alla wuxuu ka xarimay jannadii buu ka xarimay wa ma'waahu nnaaru meeshuu u ahaanaayo iyo hoygiisuna waa naartii wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waman yushrik billahi qofkii cibaadada alle wax kale la wadaajiya fakaannamaa khara wuxuuba la mid yahay kuu ka soo dhacay oo ka soo hoobtay min asamaa'i samada samaduu joogay qofku hadduu fidradiisa ku sugan yahay o tawxiidka ku sugan yahay waa qof samadii jooga oo kale hadduu shirku ku dhaco wuxuu lamid yahay qof samadii ka soo dhacay oo markaa fatakhtafu tayru labay mid noqonaysaa shimbirihii baa marka dafaaya kaas waxaa lagu sheegay inuu yahay maaragtay midaan rajo lahayn oo aad yacni shirkii ugu dheggan shimbirihii baa marka dafaaya oo cadcad u dafaaya aw tahwiimi riixu ama maarata dad eh, si kale maarata tusaale kale aad fiiriso ay dabayshii ay maaragtay la hoobanayso ay ku tuurayso fii makaanin saxiiq meel aada u fog riixdaas eh, culamada qaar waxay ku fasireen in duufaanti laga wado oo dabayshii bihiis watay ah laakiin riixda caadiga ahayd yaad moodaa inuu asalku inuu saas yahay dabayl maaragtay xoog leh yaa meel fog oon laga soo laaban ku tuuraysa kaasi waxaa la yidhi waa kii musamimka ahaa ee shirkiga aadka ugu dheganaa midna waa mid towbo maaragtay xoogaa towbadiisa rajo laga qabo oo galabgalab ah oo shakishakiyi waxaasuu ku jiro midna waa mid maaragtay musamim ah oo maaragtay aada ugu eh, dhegan waxan kan marka eh, aadka ugu dhegan dabaysh baa waxay ku tuuraysaa meed aada u fog ayay ku tuuraysaa oo halaag ah iyo wagayru daalika min alaayaat iyo kuwaas kuwa aan ahayn oo aayado kale ah aayaduhu waa badan yihiin oo shirkiga foolxumadiisa sheegaysa iyo inuu maaragtay xaaraan yahay iyo noociisa iyo ciqaabtiisa wa qaala nabiyu sal sl rsulka alle wuxuu yidhi xaqu llahi cala alcibaadi xaqa uu alla ku leeyahay addoommadiisu xaqa uu alla ku leeyahay addoommadiisa wa an yacbuduuhu wa inay caabudaan asaga keliya walaa yushriku bihi shay a aanay wax kale la wadaajinin wa xaqulcibaadi addoommadu xaqa ay ku leeyihin cala allah alla ay ku leeyihiin anlaa yucadiba waa inaanu cadaabin waa inaanu cadaabin man laa yushriku bihi shay a qof aan cibaadadiisa waxba la wadaajinin yani qofkii mukhliska ah muwxidka ahaa alla cadaabi maayo waa ballan alle wahuwa fi saxiixayn xadiidka waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen ويستوي في الkخروج بhda الشhirك عن الdيiن المujaahiru bهi waxaa ku siman in shirkigaas diinkii looga baxaayo kii muujistay oo mujaahirka ahaa ka kufaari qurayshin wahayrihim sida gaalada quraysheed ee maarata maka iyo agaarkeeda deganayd oo kale iyo kayrkood oo gaalnimadooda iska caddayd iyo walmubtinu lahu kii qarsanaayey waxba kuma kala duwana xagga gaalnimada oo shirkigaas diinta way uga baxayaan kaalmunaafiqiina kuwa wax qarsanaya waa sida munaafiqiintii oo kale almukhaadiciina ee maaragtay dhagarta samaynaya iyo khiyaanada aladiina yudhiruuna alislaama ee islaamkii muujisanaayey wa yubtinuuna alkufra gaalnimadana maaragtay qarsanaayey qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ina almunaafiqiina kuwa gaalada ah ee uurka ka gaalka ah ee qalbiga ka gaalka ah fi darki alasfali min annaari dabaqa hoose ee naarta yay maaragtay gelayaan ku waaraayaan marka gaaladii caadiga ahayd waa ka maaragtay cadaab kulul yihin waa ka cadaab daran yihin sababtu waa maxay dhibkoodaa gaalada ka daran oo gaaladu waxaanay gaari karin bay iyagu gaari karaan oo makriga ay muslimka u maleegi karaan waa uu ka badan yahay kan gaalada gaalka halkaasuu kaa joogaa oo kaama qarsoona laakiin kani intuu maaragtay iimaan daahirka la yimid oo afka ka sheegtay yuu ku badbaaday adduunkii oo la dili maayo ma garatay marka muslimiintu buu saasuu soo dhexgelayaa oo sirtoodii wax walbuu ogaanayaa kan munaafiqa marka saasuu uga shar badan yahay maaragtay eh, beenta uu sheegay oo waxaanu mudnayn uu helay oo ah inuu adduunka badbaado lafteeda waa foolxumo ziyaado ah oo gaalka caadiga ah aanu la imaanin taasu marka ku mutay in marka naartii dabiqo hoose la geeyo oo darajada ugu hoosaysa uu ku waaro walan tajida lahum nasiira waxuu gargaarana heli maysid munaafiqiinta ila ladiina kuwii moogiye yaa ayagu ka badbaadaya naartii oo munaafiqiintii ka mid a oo taabuu tooba keeneenoo soo noqday gaalnimadii ka soo noqday iyo munaafiqnimadii wa aslaxuu camalkoodiina hagaajiyey waactasamuu billaahi allana maaragtay cuskaday oo isku dhowray alle wa akhlasuu diinahum diinkoodiina u saafi yeelay waa islaamnimadii waa iimaankii waa ixsaankii yay allah u saafi yeeleen oo acmaashu ay samaynayaan dhammaanteed wejiga alle ula jeedaan fa ulaa'ika kuwaasi maca almu'miniina mu'miniinta ilay jirkooda yihiin mu'miniinta iyagala jirkooda yihiinoo adduunyo iyo marka qabriga lagu jiro iyo oo barsakha wakhtigiisa ah iyo yowma alqiyaamo kulli mu'miniinta la jiraaya xukunkoodu kama duwana iyo wakayru daalika min aayaat iyo kuwaas kuwaan ahaynoo aayada kale oo fara badanah yaa arrimahaas ku tusinaaya wabilahi towfiiq